بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهه قولي قال الناظم رحمه الله وإن جرى نطقك بالمفعول الله فانصبه بالفعل الذي قد فعلا وهو لعمر ماستر في نفسه لكن جنس الفعل غير جنسه وغالب الأحوال أن تراه جواب لم فعلت ما تهواه تقول قد زرتك خوف الشر وغزت في البحر ابتغاء الدر وإن قمت الواو في الكلام مقام مع فانصب بلا ملام تقول قد جاء ال... تقول قد جاء ال... تقول جاء البارد والجباب واستوت المياه والأخشاب وما صنعت يا فتى وسعدا فقس على هذا تصادف رشدا waxaa noogu dambeeyey masderkaa inoogu dambeeyey oo aynu qaadanay markaa mansuubaadiibuu sheekhu ku guda jiray halkan sheekhu raxima allahu tacaala waxa uu ka bilaabayaa ama baabkan waxa uu kaga warramayaa mafcuulka loo yaqaano mafcuululahuga magacyo ilaa saddex a ayaa uu leeyahay mafcuululahu waa la dhahdaa mafcuulu lijlihina waa la dhahdaa mafcuulu min ajlihina waa la dhahdaa saddexda magacba haddii aad aragtaan isagaa iskale mafcuulu lahu mafcuulu liajlihi mafcuulu min ajlihi saddexda magacba isaga ayaa iskale mafcuulkan loo yaqaano mafcuulu lahu ama mafcuulu min ajliga loo yaqaano waa almasdaru alqalbiyu alfadlatu almucallilu lixadathin shaarakahu fi الzamani wاlfaacil waa masder weliba waa qalbi waana fadlo waa mucallil oo wuxuu cilaynayaa xadath xadathkaasoo uu kala wadaagay zamanka iyo faacilka adu khulaasadiisu daabitkaasi aynu tilmaannay waa shuruuddiisii e shan shardi ayaa loo shardiya mafcuulkan loo yaqaano mafcuulu min ajlihi waxa uu leeyahay shan shardi shantaa shardina waxaynu ka qaadanayna daabidkaa aynu u tilmaanay shardiga ugu horeeyaa waa masternimo soo maa an yakuna mastera waa inuu master yahay shardiga ugu horeeya mafcuulu min ajligu waa inuu master yahay master haddaynu nidha maxaa baxay hayru lmaster soo ma wixii de mafcuulilow haba kula saabsaamin ille mister maahe waa in mister yaa lagu ilan tusaale haddae tirada ka warran ji'tuka assamna walcasala kaas ismulcayn baa la dhahaa mister ma aha mister ma aha ha odhanin markaa waa mafcuul min ajli ha odhanin saxiix walala markaa master waa inuu yahay waa shardiga koowaad shardiga labaad almaster lqalbiyu baynu nidha soo an yakuna qalbiyan waa inuu qalbi yahay maxaa ku baxaya hayru qalbigii baa ku baxaya wixii aan qalbiga ka dhicina meelaha kale ka dhacay ayaa ka baxaya tusaale waxaad tihi ji'tuka waan kuu imid qiraa'atan lilcilmi qiraa'atan lilcilmi dan lafteeda wuxuu leeyahay ibnu lkhabaaz sheekha la dhahda wuxuu leeyahay mafcuulu min ajli maaha buu leeyahay sababta oo aadka ah, qiraa'o qalbiga kamay dhicine waa min afcaali lisaani carabka qiraada ka dhacda halkee waxa laga akriya carabka soo ma ibn lkhabaas saas buu leeyahy wuxuu leeyahay ji'tuka qatlan lilkaafiri baa tiri qatlan mafcuulu liajli maaha buu leeyahy limaada de qalbi maaha buu leeyahy qalbiga kama dhicin qatligu halku ka dhacaa waa min afcaali ilyadi soo ma de gacantaa samayso wax disha markaa master ma maaha buu leeyahy qalbi maaha buu leeyahy shardiga saddexaad waa an yakuna fadlatan fadlo waa inuu yahay fadlo waa inuu yahay maxaa kaaga ba maxaa looga jeeda de waa inaanu ahayn maxay axadda juz-ay iljumla sooma jumlada labadeeda jus mid kamida waa inaanu ahayn aduu fadla shay dheeraada waa inuu yahay waxaa ku baxaya cumdihii baa ku baxaya faacilku mina cumdayn tusaale waxaad tidhi xasalat lii alrabatu xasalat lii alrabatu ya xasalat lii alrabatu alrabatu imika ma ma ma mafcuulilaajiba la limaada dee shardigiisa ah inuu fadlo yahay fadlo maba ahabe waa cumda waaba faacilkii xasala faacilkayga munayn shardiga afraad waa an yakuna mucallilan lixadatin xadath waa inuu cilaynayo mucallil waa inuu yahay mucallil mucallal ma ada iska ilaha waa mucallil mid cilaynaya xadath waa inuu yahay maxaa ku baxaya mafaaciishii kaleo dhan baa ku baxaysa de id laa tacliila fiiha mafaaciish kale wax cilima ku jira ya darabtu zaydin zayd baan garaacay zayd baan qadar ma cillaa ku jirtay maya waa inu isagu mucallil yahay mucallil kolkaad leedahay tusaalehaan qumtu waan kacay oo maxaa u kacday ijlaalan licamrin weynan camran weynaniyo aawadeed baan u kacay ya muna mucallil ahayn xadadkan muna tacliilinayn u celeynayn waaya shardiga u dambeeya ee shanaad xadadkaasi waa inu kala wadaagayo zamanka iyo faacilka labadaba wa inu kala wadaagayo waa inuu kala wadaagayahe zamanka iyo faacilka labadaba waa inuu kala wadaagayo maxaa ku baxaya wixii aan zaman kula wadaagayn ama aan faacilka kula wadaagayn tusaalehaad ku fahmi eeg waxaad tidhi taahabtu alyawma asafara hadan taahabtu waxaan u diyaar garoobaa tii alyawma maanta waxaan u diyaar garoobay asafara sadcaal baan u diyaar garoobay adan beri aan safro ya ka waran mafcuul liajli baad odhan la limaada maxaa dhacay cadamu itixaadi azamaan zamanku mid ma aha u fiirso waktiga ta'ahubka iyo waktiga safarku ma isku mid ba ya ta'ahubka diyaar garowgu waa maantaa tidhi safarkuna waa xillibaad tidhi waa berri baad tidhi waktigooga ma kala duwano waa in waktigoogu isku mid yahay zamanka waa inay ka midoobaan iyaga oo faacilka ah jituka maxabataka iyaya taasina wa idin muuqataabade jituka faacilkeegu waa maxay waa mutakalimka sooma maxabataka iyayana waa mukhaadabka dambe sooma mana mukhaadabka maxabataka jacaylkaaga ya iyaya kaana maxaan dhicin aacilkiibayna ku midoobin de aacilkiibay ku kala duwan yihin aacilkii ayay ku kala duwan yihin marka masderkan loo yaqaano mafcuulu lahu waxaan ujeedaa mafcuulkan loo yaqaano mafcuulu lahuga ama mafcuulu min ajliga ama mafcuulu liajliga shantaa shardi buu leeyahy awala an yakuna masderan wathaniya an yakuna qalbiya wathalitha an yakuna fadla wathalitha an yakuna mucallila lixadathi wakhamisa an yakuna dalika alxadathu mushaarikan lahu fi zamani walfaacil so basiid ma intaasi way shuruuddiisa wey wuxuu yidhi sheekhu wain jaraa nudquka bilmafcuuli lah fansibhu bilficli aladii qad facala wahwa lacamri masdarun fii nafsihi laakina jinsa alficli gayru jinsihi wagaalibu alaxwaali an taraahu jawaaba lin facalta maa tahwaahu taqulu qad zurtuka khawfa shari wagustu fi lbaxri ibtigaaa duri wain jaraa wain jaraa haddii uu dureero nudquka dhawaaqaagu haddii uu ku dureersado bilmafcuuli kii ficilka lagu sameeyey bilmafcuuli kii ficilka lagu sameeyey lahu ay liajlihi isaga darti fansib nasbi adigu hu ay dalika almafcuula lahu mafcuul lahugaa nasbi alladii mafcuulkaasoo qad facala uu sameeyey hu ladiiga alfaacilu faacilku uu sameeyey u fiirso wuxuu yidhi wain jaraa haddii uu dureersado nudquka dhawaaqaagu iyo hadalkaagu bilmafcuuli kii ficilka la sameeyey lahu ay ajlihii isaga dartii loo sameeyey haddii hadalkaagu ku dureersado oo aad ku hadashid weeyaan macnuu hee ila shardigii baa maqane fansib nasbi adaa lagula hadlaya adigu nasbi hu ay dalika almafcuula lahu mafcuulu lahowgaa hadalkaagu ku dureersaday ee aad ku dhawaaqday iska nasbi maxaad ku nasbinaysaa aw caamilkiisi sheekhaa kuu sheegay bilficli ficilka ku nasbi alladii ficilka oo qad facala alladii ficilka oo qad facala iyo hu eeg maxaa la socda facala ficilka ku jooga hadan waa mafcuulkii faacil baa meesha ka go-an soo ha u fahmin oo ha odhan fansib nasbi adigu hu ay dalika almafcuul lahu mafcuul lahugaa nasbi bilficli ficilka ku nasbi alladii ficilka oo qad facala uu sameeyey huwa ladiigu ladigu waayo waa mafcuululajligu hu ficilka mafcuululahugu ficilkuu sameeyey nasbi saa maasha saa ka fahmi iska ilaali alladii ficilka oo qad facala uu sameeyey huda u celi ladiiga hu ladiiga alfaacilu iska soo cadaysaa faacilka alfaacilu faacilku ku nasbi mafcuululowga hadda waad faante ma mafcuululowga ku nasbi ficilkaa faacilkuu sameeyey de mafcuululowga muu samayn de fahan saa u fahan waxaa samaynaya ficilka waayo faacilkaa samaynaya faacilkaa ficilkuu sameeyey faacilkaasi mafcuululowga meesha yaalla ficilkaa ku nasbi waanu isla fahna culimo waa basid intaas wahwa mafcuululahgu lacamri lacamri cimrigayga ayaan dhaarta ku adkaynayaaye masderun master weeyi fii nafsihi ay nafsuhu daatadiisu masder u yahay laakina jinsalficli ha yeeshee ficilka jinsigiisu hayru jinsihi ay hayru jinsi lmasderi masderka jinsigiisa hayrkii weeyi wuxuu ku leeyahay wahwa lacamri wuxuu inoo sheegay shuruuddii aan tirinayna wax ka a waa masder bu ku yidhi fii nafsihina wuu sii takiidinaya fii nafsihi masderkunbaa lasii takiidinaya hase yeeshee wuxuu ku yidhi ficilka jinsigiisa iyo masderka jinsigiisu isku mid maaha labay kala yiinde hadday isku mid noqdaan ka ficilka meesha yaalla iyo meesha yaalla hadday isku mid noqdaan ka waran ya waa masderta kanaan ka sheekayna waa masder buu ku yidhi masderun bin ya u fiirsada ficilka jinsigiisa oo ah xuruufta ficilka jinsiga waana saa ufahamtide iyo jinsiga masterka oo xuruufta masterka isku mid bay noqdeenba ka warankaasi waan soo marna kaa culima ha ka aamusinade kaa maxaa la dhahdaa mafcuul mutlaq soo marna ma mafcuul soo marin ya kaasi muxuu noqonayaa mafcuulu mutlaq buu hadday isku mid noqdaan ka waran macnaha haddee iska waafaqaana oo lafdiga ayna iska waafaqin muxuu noqonaya kolkaana waa ki aan soo marnay mafcuul mutlaqin weeyaan mana saxayn markaa iska ilaali jinsiga ficilka iyo kan jinsigiisu dee isku mid maaha hadday isku mid noqdaan waad soo martay kaa mafcuul mutlaq baa la dhahda kaa mafcuul mutlaq baa la dhahda oo eeg zurtuka khawfa sharci iminka ficilki waa zurtu masterkan laguu sheegayaana waa khawf ma isku jinsiya waana saa kala noqdaan baa lagu leeyahy saa waynad u fahamtay wahwa mubtadaan ka dhignay adu jumlada hore craabteedu int waa xarfu shardi weeyi jara waa ficilkii maade waa ficlu shardi maxalkay ka jismisan tahay wain jaraa nudquka waa faacilkeedii bilmafcuuli lahu ba haddii ay tahay jaraa ku tacaluji hadeed hadday fiid tahay oo kutubta qaarkood idin qoriyana nudqigaa lagu tacalujinaya wain jaraa haddii uu duraarsado nudquka dhawaaqaagu filmafcuuli lahu mafcuulu lahuga aad ku dhawaaqdid buu noqonaya hadday fi noqoto halkaa baado hadday bada noqotona jaraa ku tacalujinaysaa jawaabu shardigii waa fansib waayo jumla talabiya aacilki waa anta hudno mafcuulki bilficli ku tacaluji aladi waa sifo qad facalahu jumladaas maxay noqonaysaa faacilkiisuna wuu istitaaran yahay waa siladii de mina siladeen wahwa waa mubtade lacamri ya lacamri waa mubtade labaad waa meelihii khabarka waajibxadafka loo goyn jiray khabarkiisu waa go-an yahay waajib baana loo gooy hadduu khabarku noqdo waxaan qasam sariixa dhaarcad hadduu noqdo mubtaduu baan ujeeda cafwan habarku muxuu noqon jiray in la gooyaa waajib ba ahayd bada somaynaan soo marin markaa wuu go-an yahay marka wax walla camri cimriga laguma dhaartay mayna shirki noqonin culimadaas ku hayaano waxay le culimada qaarkood la camri ay la tacmiiri bay leeyihin tacmiir aan ku awilinay leeyihin dee tacmiir haddii ay noqotona yaa waxa wey ya cimri siiya dadka allah sooma ya ama lacamri waxa loo isticmaalan waa tawkiid dhaar maahe dhaartu ku adkaynaya lacamri cimrigeyga ayaa ku adkaynaya wey taakiidaanunbu u keenay taa kale tacmiirka adoo ku fasira kaaga fiicanba wahwa masterku lacamri ay la tacmiiri cimrisiintayda ayay qasami soo qadar dhaartaydu ahaatay masterun master weeye u fiirso lacamri iyo mubtadahaynu soo qadarnay waa jumla muctarida maxayna udhaxaysaa mubtadaan hore ee huwaaya iyo khabarkeygii oo masteruna wahwa masterki wahwa mafcuullahgu lacamri ay la tacmiili cimrisiinteeda ayay qasamay dhaartaydu ahaatay masterun master weeyi masterka oo kaainun ahaaday fii nafsihi naftiisa dhexdiisa ahaaday waad ka sifayn kartaa fida haddii doontid zaa'ide ka dhigo masterka wahwa isagu masterun master weeyi nafsuhu laftiis master weeyi ha ka shikin bu kuleeyahy ya wax shik yuna kaageli fida haddii zaa'ide laakina jinsa alficli ha yeeshee ficilka jinsigiisu hayru jinsihi ay hayru jinsi lmasteri masterka jinsigiisa hayrkii weeyi master ha ahaade e ficilka ka horeeya ee nasbinaya iyo masterku isku mid ma aha waa kala jinsiyi basiid ma tahay waalib axwaali an taraahu jawaaba in facalta maa tahwaahu wahaalib laxwaali axwaasha badankeeda an taraa waa inaad ku ogaatid adigu hu mafcuulu lahuga saalixan inuu yahay mid u suubada saalixan inuu yahay mid u suubanaya waa inaad ku ogaatid fii jawaabi lim facalta maxaad u samaysay jawaabteeda maa ay ayiladii kii maxaad u samaysay tahwaa ad rabtay adigu hu maaga ad rabtay haalibulaxwaasha lagama fahmayo waxa weeyaan wax ka soo horjeeda lagama fahmayo mafhuumaan ka qaadanay ee waaba sida badankiisaba waa sida wa aalib alaxwaali axwaasha badanka haalib inoo cabira soo ma guud ahaanba waa sida lima facalta ayaa waxa weeyaan jawaab u noqon karaa calaamada lagu garan karaaba waa lima buu kuleeyahy tusaale waxaa tihi qad zurtuka waan ku soo ziyaartay lima zurtani maxaad ii soo ziyaaratay ya khawfa shari khawfa shari waana tiraahda marka marka waa maxay macnihiisu guud ahaan lima kelmadaasi haddii aad ku eegtid jawaab waa inuu dhici karo ustu waan muquurtaa tiri bada lima usta oo maxaad bada kuu geeyad u muquurata eed naftaada u halaagay ya ibtiqaaa duri mana saxayn lima markaa waa inuu jawaab noqon karo waaliblawaali waa iska mubtada antan waad garanaysaan antan waa maxay ti masderiyadii sooma taraa raaa raaa basariye aa jirta raaa bimacna cilmina way jirtaa sooma raa bimanaa caalima haday ra'aa oo bimacnaa calimaa ah tahay laba mafcuul bay kaa ayay kaaga baahani labadii mafcuulna waad haysaa hu'dan waa mafcuulkii koowaad saalixanta aynu soo qadarana ama jawaabadan meesha kuu talaana waa mafcuulkii labaad haddeed ra'aa ka dhigtid basariye ana ra'aytu zaydan zayd baan arkay mise maad ohan jirin de hal kaaga baahanaysaaye jawaabadaha dambe maxaad ka dhigi xaalaad ka dhigana waad xaalayni mayna basid iskaani wa haalibul axwaali axwaasha badankeeda an taraa waa inad ku ogaatid adigu hu mafcuulu lahuga saalixan mid u suubada inuu yahay waa inaad ku ogaatid jawaaba lima fii jawaabi lima facalta maxaad u samaysay jawaabteeda jawaabtaa dhexdeeda mid u suubada inuu yahay waa inaad ku ogaatid ma ay ayiladii kii maxaad u samaysay tahwa aad rabtay adigu hu maaga aad rabtay maadaasna halkaa mawsuulaad ka dhigtay tahwa jumlada dambana waa siladii dawe siladii bay kuu noqonaysaa taasina waa calaamaddii lagu garanayay tusaalihii buu ku siiyey sheekhu taquulu waxaad odhanaysaa qad zurtuka waan ku soo buuqday waan ku soo ziyaartay khawfa shari ay khawfa sharika ashaasi ayaa ciwadkaa mudaaf iley ashaasa ciwadka taquul waxaad odhanaysaa qad zurtuka waan ku soo booqday khawfa shari ay khawfa sharika sharkaaga kacabsashadeeda darteed baan kuu soo booqday anoo sharkaaga iska ilaalinaya ayaan kuu soo booqday saanu sharkaaga igu dhicinde wagustu waan muquurtay fi lbaxri ay fi maai lbaxri badda biyaheeda ayaan muquurto uquusay ibtiqaaa duri jawaahir iyo jawhar raadinteed darteed baan u muquurtay waxay u kalifeenaa ya jawhar ka soo saaraan islaabul soo ma aragti khawfa waa masdar waa qalbi oo cabsidu qalbigay ka dhacda waa fadla oo ficilku dhammaystir jumlada mayna dhamaystirnayn way dhammaystiran tahay waa mucallil oo xadadkan ka horeeya in ziyaaradu cilaynaya waqtigay wadaagayaan iyo faacilka intaba qad zurtuka waan ku soo ziyaartay khawfa shari sharka cabsashada darteed kan cabsanaya waa iyo waa kan ziyaarada samaynaya xilligu cabsanayaana xilligu ziyaarada samaynayana waa xilligan u cabsanayo unde mayna basidahayn shantiiba waad ka heli ta kalena waa lamid taqulu taquulu waxaad odhanaysaa qad zurtuka dhab ahaan waan ku soo booqday khawfa shari limana way noqon kartaa lima zurtani oo maxaad soo ziyaaratay mana jawaab u dhici karin de khawfa shariga qad zurtuka waan kusoo booqday khawfa shari shar ka cabsashada darteed baan kuusoo booqday wagustu waan muquurtay oo waan waan guusay fi lbaxri ay fi maai lbaxri badda biyaheeda ayaan guusoon muquurtay oo maxaad u muquuratay ibtigaaa duri iyo jawhar raadinta darteed ayaanu muquurtay haddaba culimo masderkan loo yaqaan eh, eh, mafcuulkan loo yaqaano mafcuulu ama loo yaqaano mafcuulu liajli ama loo yaqaano mafcuulu min ajli waa mafcuulka keliya ee isaga oo shuruudda caynkaasi ah laga helay haddana in la nasbiyo ayna waajibahayn hadii la doono laiska karo haddii la doono he laiska karo isagoo shuruuddii oo dhan laga wada helay ayaa haddana sheekhow he laiska jeri kara ee waajib ayna ahayn in la nasbiyo axwaal buu yeelan marka axwaashiisaasi waa iska khulaasaynana saddex baynu ku ururin isaga oo shuruuddaa laga wada helay in la nasbiya nasbanimuna ha ka eegan waajib maaha ina in la nasbiyaa in ay raajix tahay in la jaraa in ay raajix tahay inay mutasaawiyeyn noqdaan jerka iyo nasbu saddexda xaalaha ka soo bixi saxiix in la nasbiyaa in ay raajix tahay inla in la jaraa in ay raajix tahay mutasaawiyeyn inay noqdaan jarna banaan nasbana banaan saddexdaa xaalaha ka soo bixi hadduu yahay mujarad min al idaaf hadduu al ka maran yahay idaafana uu ka maran yahay waxaa raajix ah in la nasbiyo tusaalihi ajrubiga kusoo marteen muxuu aan jiray ya qumtu ijlaala nicamni soo muaan jiri tusaalahaasi maxaa raajix ah in la nasbiyo ayaa raajix ah limaada liannahu mujaradu min al wlidaafa alna kuma jirto ijlaalan maal baa ku jirta idaafana kuma jirto saxiix wala la marka maxaa raajix ah mar hadduu al iyo idaafo midnaba uu ka maran yahay in la nasbiyaa raajixa shuruuddina waa laga wada haya hadda ma garata haye haddii uu yahay maqruun al haddee al lala xidhiidhiyo u fiirso haddii al lala xidhiidhiyo waxa raajix ah ya in la jaraa raajix ah tusaale waxaad tidhi darabtuhu ata'diiba baa tidhi darabtuhu waan garaacay ilmihii yaraa atadiiba edbin darteed baan u garaacay dee argoosashiya si kale iyo hawl kale may ahayn tadiib baan u garaacayo darbigu iga dhacayaa tiri atadiiba maxaa weheliya albaa wehelisa soo maa raajixa in la jaro oo la idhaahdo darabtuhu litadiibi in la idhaha raajixa maadaama al ay wadato maxaa kuu soo haray xaaladdii u dambaysay soo markay mutasaawiyaanka ahaayeen ya waa marka uu mudaafkaya marka uu mudaafka yahay hadduu mudaaf yahayna in la jaraano banaan in la nasbiyaano banaan tusaalayaashan haddaba sheekhu kuu qoray maxaa kugu banaan in la nasbiyaano banaan in la jaraano banaan limaada dee waa mudaaf khawfa shari iyo likhawfi shari ibtiqaaa duri liibtiqaai duri inta waa iska odhan kartaa wala lah marka axwaashiis waa saddexdaasi inuu nasba raajix yahay inuu jar raajix yahay inay mutasaawiyaan yihiin labadoodu haddii mujarad min alwal idaafa uu yahay nasbaha raajixa qumtu ijlaalan oo kale hadii uu alwatana sida darabtuhu atadiib oo kale jarkaa raajixa darabtuhu litadiib hadii uu yahay mudaafna waa labada arimood mutasaawi bay noqonayaan midna xoog badnaan maayo ina nasbiyaano banaan in la jaraano banaan halkaa khulaasadiis waxay kugu dhamaatay mafcuulka loo yaqaano mafcuulu lahu baabmafcuuli macahu mafcuulu macahuga baabkiisii weyi waan iska khulaasaynana mafcuulkan loo yaqaano mafcuulu macahu isna shan shardi buu leeyahay o waa inuu ismi sariixa yahay ismi sariixa waa in uu yahay laba waaw dabadeed waa inuu dhaco saddex wawdaasi bimacnaa maca waa inay tahay afar jumla waa inay ka horayso shan jumlada waa inuu ficil ku jiro ama waa inuu ku jiro ficil macnihii iyo xuruuftii wax qaba waa inuu ku jiro shantaa shirdi baa isna loo xidhaya maxaan idin idhi ko waa inuu ism sariixa yahay ism cad waa inuu yahay sariixa laba he waa inuu daba waaw saddex wawdaasi waa ina tahay maca macnaa maca afar waa inay ka horayso jumlade shan jumladaa horaysa waa inuu ku jiro ficil ficil caadiyade ama ficil macnihii iyo xuruuftii wax qabo muxuu noqonaya ismu faacil o kale sooma shantaa shardi baa isna loo baahan yahay culimay shantaa shardi ayaa isagana loo baahan yahay waayahay wa in aqamta alwaawa fi lkalaami maqaama macfansi bilaa malaami taqulu qad jaa taqulu jaa albardu waljibaaba wasawat lmiyaahu walakhshaaba wamaa sanacta yaa fataa wasucda faqis calaa hada tusaadi rushda maxaan ku yidhi shuruudda horta haddii fahamti waad fahmi kartaa markaa suuradiisa waa inuu ismi cad yahay haye waa inuu wow daba dhaco laba wowdani macnaa maco waa inay tahay waa wuhu fara badane macnaa maco waa inay tahay waa inay jumla ka horayso jumladaa ka horaysa waa inuu ficil ku jiro ama ficil kuma jire ficil macnihii iyo xuruuftii waxlaa ku jira tusaalehaan eg jaa albardu waljibaaba intaana kuu laqmaynba horta mafculmac ka soo saar meesha ismi sariixa jibaaba ismi cad munayn waaw mayna ka horin wawdan waa macnaa maca wawdan iyo ismigan jumla kama horayso jumlada maxaa ku jira ficil jaa ku jira bedelun kanu bed kanu bedel ana saairun wanniila haye wanniila waaw mayna ka horaynin muna daba dhicin waaw waawdan waa macnaa maca jumla mayna ka horaynin jumladaa maxaa ku jira ma ficil iminka maya saair oo bimacnaa yasiiru iyo de mayna saair iyo yasiir isku xuruufayn waana isku macno wey marka shuruudda horta caynkaa kolkaad saa u fahamtaan ayaa dhaxwaashiisa isagana fahmi doonaa wuxuu yidhi wa in aqamta haddii aad joojisid alwaawa wawda haddii aad joojisid fi lkalaami hadalka dhexdeeda haddii aad joojisid maqaama muxuu idin qoraya arka ah, muqaamadi ku yidhi soo ma inaga cid kale wada wada kordhaya soo ma kaasaan saxa muqaama saxa limaada aqaamaynu hayna aqaama ficilka lagu bilaabay maxay aqamta alifkii maxaa loo goyey aqamta culimo aqamta aqaamo weyaan da asalku aqaamo mune aqamtadan hore waa in aqamto soo inta mayna shardiyahayn meel kale ha tegina aqamta mayna ficilahayn asalkeega hor muxuu aha intaan lala xidhiidh intaada aqaamo munahayn ya alifkii maxaa leefay laba bayd baan ku qaadana sarfiga wanqun lifai hulaahi shakla caynin idac tallat wakana bital idmaari muttasilan aw nuunihi waidaa fatxan yakunu famin huctad mujanisa tilka alcayni muntaqila islaama mise waa khalad ya waa khalad baabkaas yuu gaar ku ah ficil buu gaar ku ah ficilkaas ma hulai bu ah mise hayru hulai hulai bu ah sooma dee baabkani baabkaa maxaa iska galay waadna khaladay dhaha waadna khaladay halkan waxa saaraya waxa aliftaasi loo gooyey waa istiqaau saakinayn baa loo gooyaad odhanaysa limaada ficilka marka lala xidhiidhiyo taawul faacil wuu reeban yahay aliftiina mayna reebnayn way reebmanayd hadii laba reebnin ay kulmaan laba xaraf oo reeben hadday kulmaan imise dariiqa la mari jiray saddex saddexdii maxay ku noqotay xarfu cili iyo xarfu saxiix kee kuyi jiray xarfu cilaa dee saa ugo ee baabkan iyo baabkaa waxbaba iskama gelinya shaqayskuma laha ku khaldamin markaa u fiirso aqaama inoo taalla meesha haddana maqaamu sheekhu inoo dhigay aqaamo masterka ka yimaada dee muqaam baa la dhahdaa ila rubaaci weeyaan aqaamu ka yimide maqaamo haddaad aragtidna sulaasi u ka yimide markaa iska ilaaliya mimka yar godo muqaamo dhashar wa in aqamta haddii aad joojisid alwaaw awowda haddii aad joojisid fir kalaami hadalka dhexdeeda haddii aad joojisid muqaama maca maca booskeeda haddii aad joojisid waataan kula awoodin waa inaad macnaa maca fansib nasbi maxaad nasbinaysaa alisma nasbi ismiga alwaaqica dhacay bacdal waawi ismiga wowda ka dambeeya iska nasbi bilaa malaamin ay bigayri malaamin canaan la cid kugu canaananaysa arrintaa ma jirta ka baqan bu kuleeyahay ya cid ku canaananaysa kula doodaysa oo ku dagaalaysaa ma jirte indhaha ha isku qabana adoo indha qaba iska nasbi bu leeyahay hala mareegeysan taqulu waxaad odhanaysaa jaaa waxa yimiday albardu qabowgii baa yimiday wljibaaba wljibaaba jibaabka la jirkiisu yimiday wljibaaba bacariminta la jirkeega aa tibirta marka la isku talaalayo kalab iyo tadhig waa la isku talaala sooma wljibaaba bacriminta maceeda ayaa u yimiday qabowgii wastawat waxaa kor noqday almiyaahu biyihii baa soo kor noqday walakhshaabo qori qiyaaseedka macooday soo kor noqdeen wamaa maxay ayaad sanacta samaysay yaafa taawiilow wa suda gabadha sucdo la ydhaahdo agteeda maxaad ku samaysay faqis qiyaasa buu ku yihi sheekhu calaa haada madkuurkan aan kuu sheegay ka qiyaaso tusaadif sida saxiixa maxaa ku anficido shardigii iyo adaab shardigii tusaadifay inta qis haddii aad qiyaasatid tusaadif waxaad la kulmi rushda hanoon iyo sawaab iyo toosnaan aad waafaqdid qaacidadoodii iyo isticmaalkooda aad la kulmiya waa iska tamaamubeyd waay labadan beydee dambe labaduba waa tusaalayaale dee waa ka kuu sheegay kuri hadii aad joojisid waaw hadalka dhexdeeda booskii ay maciyeelin jirtay boos maca la dejin lahaa haddeed wow dejisid bimacnaa wowdaasi ay tahay macnaa maca wowdaa ismiga ka dambeeya iska nasbi cidnaha ka baqin masl faanaynta mayna basiidayn tusaalihii buu ku siiyo jaaa albardu wljibaaba wastawat lmiyaah wlahshaaba wamaa sanacta ya fataa wasucda saddex tusaale kusiiye marka saddex tusaale ayuu kusiiyey wax aday kuma jiro laqmada markan ku celiyo intaynaan axwaashiisa gelin wa in aqamta haddii aad joojisid icraabtu saasay ku fududdahay bade saasay ku icraaban tahay wa in aqamta haddii aad joojisid alwaawo wow haddii aad joojisid filkalaami hadalka dhexdeeda haddii aad joojisid muqaama maca maca booskeeda joojisid fansib nasbi adigu al isma nasbi ismiga al waaqica dhacay bacdal waagu wawda dabadeed dhacay bilaa mulaamin laadaasi waa bimacnaa ayr waa ismi bimacnaa hayru ya bilaa malaamin ay bigayri malaamin canaan la-aan ku jooji buu ku yidhi sida taquul waxaad odhanaysaa jaaa waxa yimiday albardu qabowgiibaa yimiday wljibaaba aliku waa aliflaq wljibaaba waa aliflaq wljibaaba bacriminta maceeda ayaa u yimiday jaa albardu maca jibaabi nakli ay talqiixahu wa huwa talqiixu qaطcu طalci الذukuuri wa dardiha calaa طalci اlinaaf wuxuu ku leeyahay kalab baa la gooyaayo kadibna waxaa lagu talaalaya oo la gelinayaa waxa weeyaan geedka dhidig talqiixu waa sida markaa talqiixuna wuxuu dhacaa waktigaasi bacrimintu waktiga qabowga ayaa dhacdaa qabowga aad iyo aadka ugu daran yahay buu kuleeyahy wstawat waxaa kor noqday almiyaahu biyihii ayaa soo kor noqday wlahshaab wlkhshaab qori qiyaaska macooda ayay soo kor noqdeen u fiirso khashabku waxa la yidhahda waa miqyaasun yucrafu bihi qadru irtifaaci ilmaai wakta ziyaadati waa qori iyo qiyaas lagu garto biyuhu markay soo kor noqdaan waktiga ay ziyaadada yihiin qori lagu garto weeyaan qori lagu garto wey istawana bimacnaa irtifaco wamaa maxay ayaad sanacta samaysay yaa fatha wiilow wa sucdaa sacdina maxay samaysay ama wa sucdaa gabadha sucdo leedaa agteeda maxaad ku samaysay macnaa maca weeyaan lagogi faqis qiyaasa buu ku yidhi sheekhu calaa haadaa tusaalayaashan aan kuu sheegay ka qiyaaso laba saddexdan un hadul joogine saddexdan wixii lamidina xukunkaa ku dhabee buu kuleeyahay oo wadadaa mari tusaadifay intaqis haddii aad saddexdaa ka qiyaasatid tusaadif waxaad la kulmi rushtaa hanoon iyo toosnaan iyo sawaabaad la mafcuulkan waa mafcuulka loo yaqaano mafcuul macahu mafcuulkan mafcuul macahu loo yaqaano ee wowgaasi ka dambeeya shan xaaladood buu leeyahy shan xaaladood ayaa uu leeyahay shanta xaaladood waa min xayu huwa shanta xaaladood waxaa loo qaybinaya haddaba isaga labaa loo qaybin labada loo qaybinayaa inuu usuubado inuu mafcuulu macahu yahay iyo inaanu mafcuulu macahu ahayn inaanu usuuban labadaas marka hore loo qaybin masl bani mafcuulu macahu inuu yahay inuu usuubado iyo mafcuulu macahu inaanu ahayn inaanu usuuban labadaasaa marka hore loo qaybin hadduu mafcuulu macahu inuu yahay uu usuubado ismigaa wowda ka dambeeya u fiirdo ismiga wowda ka dambeeya ee wowda daba dhacay guud ahaan marka la qiimanayo shan xaaladood buu leeyahay haddaba labaa loo qaybini ismigaa wowda daba dhacay inuu usuubado inuu mafcuulu macahu noqdo iyo inaanu usuuban inuu mafcuulu macahu noqdo labadaasaa loo qaybi masl fahn haddii uu usuubado inuu mafcuulu macahu yahay saddex xaalaa ka soo bixi kow rujxaanulcadfi cadafku inuu raajix yahay laba rujxaanunasbi in la nasbiya inuu raajix yahay saddex wujuubunasbi in la nasbiyaaba inuu waajib yahay masl fahn ismiga wawda ka dambeeya hadduu usuubado inuu mafcuulu macahu noqdo saddex xaaluu leeyahay inuu cadaf raajix yahay inay nasba raajix tahay maaha inuu nasbuhu waajib yahay mana saddexayn saddexdaasaan ku horeynana marka cadafkuu raajixa yahay tusaale jaa alamiiru ya wljaysha jaa alamiiru wljaysha wljaysha maxay u suubataa mafcuulu macahu inay noqoto uma way usoo bataa sheekh shuruudin soo eego mana sadi mana saxayn intii waad ka helaysaa haddaba maxaa jira laakin ya in la cadfaa yaa sababtu raajixa ku noqonaya waa maxay inaynu nidhaabaa raajixa jaa waxa yimidey alamiiru amiirkiibaa yimiday wljaishu ciidankiina waa yimiday inaynu nidhaahnaa raajixa limaada liannahu alaslu cadaf horta isagaa ya asla waa mid labaad e waxa suuragal noqday in aljayshu lagu cadfo alamiirda ka horaysa wax dacfiina kumuu iman lafdiga iyo macnaha midna lafdiga iyo macnaha wax dacfi kumuu iman aye cadafkiina wuu suuro galay marka maxaa raajixa cadaf baa raajixa isagaba asala mar hadii uu suuro gelayo isagoo oo lafdigiina dacfi aan ku iman macnihiina aan dacfi ku iman haddii cadaf uu suuro gelayo isagaba asre ku dhaqaaji walcadfu in yumkin bilaa dacfin axaqan alfiya ugu tegi doonaa insha allah hadduu cadafku suuragal noqdo bilaa dacfi isagaaba xaqnimo badan isaga ayaa mudan marka maaa maxaa la samaynaya in laysku cadfaa raajixa maxaad odhan jaa alamiiru wljayshu iska dha waljeyshaaun waa laga raajisanya marka waljeyshu baa raajixa waa qodobkii koowaad ka inuu nasba raajix yahay qumtu wa zaydan ka qumtu wa zaydan qumtu waan istaagay wa zaydan zaydla jirkiisaan istaagay maxaa raajixa nasbaha raajixa limaada maxaa dhacaya haddaynu nidhaahno qumtu waan kacay wa zaydun zaydna waa kacay sheekh maxaa dhacaya wax dhibi ma jirta ma dhib baa jirta qumtu waan istaagay anu wa zaydun zaydna wuu istaagay muna cadafkii suuragalayn waa suuragal cadafki waa suuragal muna laakiin suuragal ha ahaadee e dacfi baa jira sheekh dacfi lafdiyaa jira xagga lafdigu dacfi ku jira oo dacfiga lafdiga jira waa maxay damiir damiiru rafco oo mutasil ah in wax lagu soo cadfaa iyada oo faasil aanu jirin waa daciif ah, wa in calaa damiiri rafci mutasil cadaftu fafsil bidamiiri lmunfasil alifyaan ugu tegi doonaa insha allah markaa eeg qumtu taadmana damiir rafco mutasil ahayn wa zaydun inaad ku soo cadaftaa oo aan la kala saarin iyada oo aan la kala faslin inaad tidhahdid taada qumtu ku jirta ayaan ku cadfayaa waa dacfi lafdiga marka maxaa raajix noqday maadaama cadafkii uu dacfi ku yimiday baa in la nasbiyaa raajixa maxaynu odhanaynaa qumtu wazaydan iska dhasha mana basideen dacfiga lafdigaana waad fahamteen soo ma waa yahay dacfiga lafdigee lagu sheegayaa qumtu ta'dan ku jirta in lagu soo cadfo shay kale ayaa dacfigu ku jiraa iyada oo aan la kala saarin iyada oo aan wax lagu kala saarin waxaa lagu soo cadfayo iyo damiirkan wax lagu cadfayo iyada oo aan la kala saarin dacfi lafdiya weeyaan oo suuragal maaha laakiin hadii faasil la keeno waa sax eega tusaalaha ka waran wamaa sanacta ya fataa wasucda ka waran ya tusaalayaasheenan egeeg jaa alberdu waljibaaba maxaan iska odhan karaa jaa alberdu waljibaaba baan iska odhan karaa sax menen wax dacfi kuma sheekh cadafkaaba raajixa on ku leeya cadafkaaba he raajixa jaa albardu qabowgii waa yimid waljibaabuna waa yimid mana saxayn waa sax wamaa sanacta ya fata wasucda ka waran ya haddayn idhaa wasucda waxaan ku cadfayaa sanacta tadeeda sax ma waa sax faasil baa udhaay ya fata mayna udhaay ya fata baa udhaaysa markaa waa sax faasil baa la hela iminka waqumtu wa qumtu wazidan markaan leeyana faasil baan jirin wamaa sanacta ya fata wasucdana faasil baa kala jira waa la kala saaray taa waa isku cadfi kartaa marka wamaa sanacta ya fata wasucda baad ka oran karta ila faasil baa jireen ta u dambaysa nabihii baa waajiba nabihii waajiba waa tusaalaha sheekhu ina yidhi istawat ilmiyaahu wlahshaaba maxaa waajiba wlahshaabon in la yidhaha baa waajibe wlahshaabu kuu banaanaan mayso oo maxaa noqon hadda saa la macnaha imani maxaa imanaya dacfi xagga macnaha ayaa imanaya oo u fiirso macnihii muxuu noqonaya istawa macnaheedu soo irtifaca maaha wastawat ilmiyaahu biyihiibaa soo kor noqday wlahshaabu qorigiina wuu soo kor noqday ila xogku way wadaagayaan soo qorigiina way soo kor biyihiina way soo kor macnaha looga jeedaana saa maahe irtifaaculmaagu wuxuu u xasilay uun biyaha iyagaa soo maaxday qorigana way soo gaadheen ee qorigu halkiisii unbuu yaallaa qorigu isagoo halkiisii unbuu yaallaa marka taana maxaa raajix noqonaya maxaa waajib noqonaya aan ujeedaa nasbaha waajib noqonaya imise xaalaynu haynaa saddex xaaladood baynu haynaa waa marka uu mafcuul macnimo u karo rujxaan lcadfi iyo rujxaanu nasbi iyo wujuubu nasbi laba keliya noo laaban wax adag maa labadaa keliyihii qismiga labaad buu kasoo baxaya ee ah ismiga wowda daba dhacaya inaanu usuubanba inuu mafcuul macahu noqdo ko maa yatacayanu fihi lcadf inuu cadafku waajib noqdoba tusaale ishtaraka zaydun wacamrun ishtaraka waxa wadaagay zaydun zayd wacamrun iyo camar baa wadaagay zayd iyo camar baa wax wadaagay ishtaraka oo ishtiraagu ma qof keliyu ka dhaca ishtaraka zaydun zayd baa wadaagay muxuu wadaagay shay de suuragal maaba soo ma ishtiraag wadaag dee nin keliya kama dhici karo ma nin keliya ka dhici kara maya marka maxaaba dee tan filma may noqon kartaa umama suubato sheekde umama suubato haye kulu rajulin wadicatuhu ama wadaycatuhu badhe kulu rajulin wadaycatuhu nin kasta iyo farsamadiisu maqruunaani waa laba xidhiirsan ya farsamada aad taqaanaa waa ay kula soconuun may kaai maya u fiirso kulu rajulin wadaycatahu maan odhan karaa maya suuragalba maaha limaada waxa shardi ah marka hore waa inu ismi sariixa iyo waa inu wowdaba dhaco waa inu jumla ka horayso jumlada waa inu ficil ku jiro ama wax ismu midna maad ku haysaa kuma haysi iska god sheekh waa mubtada khaladkina u go-an yahabe kullu rajulin wadaycatuhu maqruunaani bay ku noqoni kaasi waa qaybta koowaad ehe mafcuul macnimo in lagu nasbinayaaba ayna suuragal ahaynba qaybta labaad cadafna suuragal ma aha in mafcuul macnimo lagu nasbiyaana suuragal ma aha calaftuhaa tibnan wamaa an baaridan xataa qadad hamaalatan caynaaha baydkaasu ku tusaaleeyey iyo idaa malkhaniyaatu barazna yowma wazajajna alxawaajib walcuyuuna calaftuhaa tibnan wamacan baaridan xataa hadat hamaalatan caynaaha idaa malkhaniyaatu barazna yowman wazajajna alxawaajiba walcuyuuna wuxuu yidhi calaftuhaa waxaan quudiyey buu yidhi xoolihii tibnan xamaku wamaan iyo biyaan quudiyey buu yidhi baaridan qabo u fiirso sawxamkida ma garanayno xamakubaan quudiyey bu yidhi calfiyey biyana waan quudiyey bu yidhi ya biyaha ma la quudiya ya maya wama ma wamaca maan biyole jirkood dee laskuguma dhex daro taana ma lasku dhex dara me laskuma dhex daro marka maxaan samaynaynaa waxaan samaynaynaa sheekha jirmi la idhahdaa wuxuu leeyahay calaftuhaa aynu ku awilno bimacnaa analtuha analtuhaa waxaan gaadhsiiyey tibnan iyo wamaan baan gaadhsiiyey si aan u leeyay sheekha la idhaahdo alfaraa iyo alfarisina waxa ay leeyihiin maya aynu qadarno yacni caamil mulaa'im u ah waxa wawda ka dambeeya oo nasbinaya oo aynu nidhaahno calaftuhaa waxaan quudiyey tibnan xamaku wasaqaytuhaa waxaan waraabiyey maa an baaridan biyo qaboona waan waraabiye sida aan idhahnay leeyi marka cadafna suuragal maaha mafcuul macnimana suuragal ma hadda kan dambana waa lamid idaama alkhaniyatu barazna yawman ida alkhaniyatu barazna yawman hablaha quruxdooda ku kaaftamay haddii ay soo banaan bixi lahaayeen buu yihi maalin oo wasajajna alxawaajib walcuyuuna ay qori lahaayeen xawaajibta sunayaasha iyo indhaha ya alxawaajiba walcuyuunu halkaad ku cadfide meel lagu cadfa ma jirto soo garan maysa walcuyuun oo macal cuyuun indhaha ay qori lahaayeen oo way ku adbeelibe ma indhaha hadee ya may noqonaysaa iyadana suuragal may tahay la maxaan samaynana haddaba oo wazajajna isaga sheekhaa jirmi wuxuu leeyahay wazayanna aan qadarno aan ku awilna macnaheeda qurxiyeen aan idhaano alxawaajiba iyo alcuyuuna qurxintaasa aan idhaano labada sheeka kalena waxay dhameeyaan ficilkana aan qadarno oo wazajajna ay qoraan alxawaajiba ay qoraan walcuyuuna wakaxalna ay kuulaan alcuyuuna indhahana ay kuulaan oo indha kuul mariyaan marka kaada kalena waa maxay cadafna ma suuragal maaha nasbana suuragal maaha marka khulaasat lqowl mafcuulka loo yaqaano mafcuulmaca buu iska hadal badan yahay axwaashiisaasi iska xifdi rujxaanu nasbi iyo rujxaanu lcadfi iyo wujubu nasbi qaybta labaadna waxaa ka soo baxaya maa yatacayanu fihi lcadfu iyo maa laa yaslixu fihi lcadfu walanasbu cala lmaciya wallahu aclam subxaanaka la bxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk